bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin slى اllah wslm clى nabiyina mxamedi waaalihi wصaxbihi ajmaciin wa xataa lilgaayati watadriij waxaan ku dhex jirnay tawaabicdii gaar ahaan cadfu nasq marka musanifka cadfu nasq markuu soo qaatay cadfu nasq bimacnaa xiriirinta cadfigeedi weeyaan wuxuu ka doorbiday in uu xuruuftii xuruuful cadfiga ahaa inuu macaanideeda caddeey markaasuu uri waxataa baa kamid e mase xataa lafdigaas xataana lilgaayati bay i u sugnaatay yool iyo watadriiji kiskisayn in yar in yara tadriijka la yihaahda marka min macaani xataa waxaa kamid e annahaa tufiidu macna alghaaya ghaaya meesha waxay ku dhamaadaan waa tadriijna waxa la yidhaahdaa sheygoo in yar in yar u dhamaada suu musanifku noo sheegi doono markaasuu iri macna alghaayati waxaa weeyaan aakhiru shay sheyga aakhirkiisa meesha ku dhammaado xataa maطlaci alfajri habeenki fiiris uu soo socdo muxuu ku dhamaadaa fajr hadduu dhasha khalaas habeenkii waa dhammaaday wa macna tadriijina waxa weeyaan ana maa qablahaa waxa ayada ka horeeyo yanqadii wuxuu u dhammaadaa shay-an fa shay-an ilaa an yabluga ila algaaya intuu ka dhammaado gaayada meesha ugu dambayso yuu ku dhammaadaa wa huwa lismu lmacduufu isimka lagu cadfaaya baa lagala jeedaa ismna waa macduuf nimidna waa macduuf calayh midka ayada ka dambeeya macduufa la yihahda midka ka horeena macduufun caleyh saas waa walidaalika wajaba waxaa waajibay an yakuuna almacduufu biha midka ayada lagu cadfayo oo ka dambeeyo jus-an qeyb inuu yahay min almacduufi caleyh midka ka horeeya wax lagu cadfayo qeyb ka mid ah imaa taxqiiqan sida xaqiiqa inuu qeyb ka yahay ka qowlika waxaa tiri akaltu samakataan cunay xataa rasaha saha madaxeeda intii laga gaaro ilaa madaxeeda waan cunay marka waxaa laga fahmay ninkii madaxii madaxa oo samaga malayga madaxiisa waa wada lafo ninkii lafihii madaxii cunay wax kale inuusan ka tegin haayada sidaas waa marka midda labaad ana maa bacdaha oo ra'sigii ah juzun mimaa qablaha samakadii qeyb ka mid a ah marka sidaas weeyaanoo akligii wuu waday ilaa waxaan macno ladahayn oo ka gaarsiiyo marka alra'su aladi huwa bacda xataa juzءu mima qablaha xaqiiqatan liannahu waxa weyaan waa juz min asamak aw taqdiiran taxqiiqan ma ahane aw taqdiiran qadarid inuu qeyb kaga yahay ka qowlihi shaacirka qowlkiiso alqa saxiifata kay yukhafifa raxlahu wa zaada xataa naclahu alqaaha buuri ayib marka wuxuu u jeedaa alqaa waa tuuray asaxiifata warqadii kay yukhafifa raxlahu siduu macnaha wuxuu ximbaarsan yahay isaga fududay wa zaada zaadkii uu raashinka watayne waa tuuray xataa naclahu intu ka tuura kabtiisa xataa naclahuna alqaaha intuu ka tuuro xataa alqaa naclahu alqaaha tana waxaa weyaan ishtiqaalkii wa ayib marka hadda fiiri <clears throat> xataada waxa ka horeeya qofkii macnaha dad baa yaa yaa raadinaya nin la dalbay buu ahaa asna cadowgiisuu ka cararay marka ninkaas min abiicatihi wax kasta wixii culaysku keenaya inuu iska tuura weeyaan markaasaa layihi alqa saxiifata buu tuuray saxiifada hadda kitaabkii u watay baa lagala jeedaa wuu tuuray kay yukhafifa raxlahu wuxuu ximbaarsiyansu isaga fududay kitaabkii iska tuuray wa zaada zaadkiina waa tuuro raashinkii biyihii wixii watayna waa tuuray xataa naclahu xataa alqaa naclahu kabtiisa intuu ka tuuro alqaaha marka fiiri naclahudaas laysa juz-an mimaa qablahu oo waxa ka horeeya waa maxay zaad kabti zaad ka mid ma ah oo waxa kabti waxa weyaan si kale loo isticmaala marka laysat الnaclu juzءa min الzaadi xaqiiqatan idan limaada markaasaa li taqdiiran ay uga mid tahay oo annaclu juzun mima qablaha bictibaari hiqal waxa qofka cuslaynina cuslaysinaya uu kamid yahay fa catafa naclahu buu cadfay bixataa buu kula cadfay walaysa xataadine juz may walaysat ma aha nacladine juz ma kamid ma aha mimaa qablaha taxqiiqan oo macnaha nacligi juz ma kamid ma ah laakinaha juz-un ay xagga qadari ahaantay jus-uga mid tahay lianna macna alkalaami waxa weeyaan alqaa wuu tuuri maa yuhqilhu wuxuu cuslaynay xataa naclahu kabtiisa intuu iska tuuro lianna almacna alkalaami waxa wa alqaa wuu tuuray maa yuhqilhu waxay cuslaynayo xataa naclahu marka kabihii culayskay ku keenayaan marka annaclu hiya juzun btibaari bijuzun mimaa qablaha bictibaari annaha mimaa yuthqilu nnaas qofka markuu cararayo uu naf e, caari yahay wax kasta waa culays ay ku qabanayaan marka walow kabihii u watayba allaha ka dhige marka nacligii waxa weeyaan juzun mimaa qablaha bictibaari thiqal markii loo fiiriya laakiin bictibaari alxaqiiqa ma ah laa litartiibi oo xarafkii kale weeyaan laa lafdigaas laana litartiibi markuu ka soo baxay waaw iyo fa iyo thuma iyo xataa kii shanaad laa wa laa litartiibi maya may khalday wa xataa lilgaayati bay u sugnaatay watadriiji laa litartiibi malaha laha xataadii tartiib ma faa laa nooma imaanin weli wa xataa lilgaaya bay u sugnaatay watadriiji laa litartiibi oo waxa iyada ay isku cadfayso inay kala hormaraan faa-iday mayso markaasuu iri shaarixi zacama bacduhum waxay sheegeen ana xataa tufiidu tartiiba inay faa-ideynayso kamaa tufiidu huma walfaasidi tartiib u faa-ideynayn walaysa kadalika sidaas ma aha wa inamaa hiya xataadii limuطlaqi اljamci bay u sugnaatay kalwaawi oo kale wayashhadu lidalika waxaa u qiraya qowluhu calayhi الsalaatu wasalaam kulu shayin shay dhammaantiisa biqadaain wa qadar shay dhammaantiisa qadaa i qadar buu ku sugnaaday xata alcajzu walkaysu xata alcazu walkaysu caziga iyo farxaba allah ka dhigay shay kasta waa qada wa qadar buu ku dhaca macnaha qofka bani aadamka wuxuu samaynayo o dhan wax hore u qadarnaa oo hore u xukunay weeyaan markaasuu musanifku yidhi hadda walaa tartiiba bayna alqadaai walqadar markii qadaa iyo qadarki waa isku hal shay oo ilaahay markuu waxa dhan uu qorayay wax kala horeeyay ma jiran hal mar wada qoray jala jalaaluh ilaahay markuu qalam ka abuuray uktub baa layiri markaasuu yihi yaa rabbi maada aktub markaasuu ilaahay wuxuu ku yihi uktub maa kaana wamaa yakuunu ilaa yowmi alqiyaama marka qalimkiisa fi tilka saaca jara wixii dhici lahaa dhan waa lawada qoray marka ma aha in shayga waaweyn ilaahay marka hore u qoray waxa yaryar oo bani aadamka ku imaanayo cajziga iyo faraxiisana gadaal laga qoray ma jiraan laakiin hal maraa lawada qoray marka xataadi maa bacdigeedi laysa muaharan camaa qablaha markaasuu yihi walaa tartiiba bayna alqadaai walqadar kala ma horeynin wainama tartiibu fii duhuuri اlmaqdiyaati wاlmuqadaraat waxa nagula qadaray waa kala horeeyaan qofkaa maalan inuu macnaha eh, in asiga la dhalo inuu guursado inuu xaruunsado inuu dhinto waa kulli wax hore u qornay ba laakiin waa kala horeeyaan binisbati waxa markay ku dhacayaan qofki hal mar la wada qoro laakiin markii wixii fulayaan waa kala horeeyaan oo maanta waxaa le ninkaa markuu labaatan sano jira waxaasaa ku dhacayo markuu soddon sano jiro waxaasaa ku dhacay marka wixii markii kugu dhacayaan waa kala horeeyaan laakiin markii qadahii qadarkiina hal mara la wada qoray markaasuu wuri wa aw liaxadi shayeyni aw lashyaa mufiidatun ama mufiidatan bacda alabi altakhyiira aw alibaaxa wa bacda alkhabari alshaka aw altashkiik awda waxay ka mid tahay xuruufta macaanideeda aada ay u badan yihiin ilaa ibni maalik toddoba ilaa lix macnayuu u sheegay musanifka hadda wuxuu ka soo qaatay macaanida muuqato markaasuu ri wa aw oo min xuruufi alcadfi kamid eh liaxadi shay-eyni laba shay midkood bay ay faa'iideysaa aw ilashyaa waxyaala badan midkood mufiidatan xaal ay faa'idaynayso bacda الطلب markii طalab uu ka hormaro atakhyiiray faa'idaynaysa aw alibaaxa banayn wa bacda alkhabari khabarka kadibne ashaka aw tashkiik macaanidaas ay leedahay markaasuu ri mithaaluhaa liaxadi shay-ayni markay faa'idaynayso qowluhu tacaala labithnaa yowma aw bacda yowmin ay dadkii ahlu qiyaamadii markii lasoo bixiyey yaa waxay yidhaahdeen labithnaa yowman aw bada yawmin adduunyadii waxaan ku nagaanay maalin ama maalin niskeeda fiiri adduunyada hadda annaga aan weyneynayno qiima aan u yeelayno qofkii qabrigii markii laga soo bixiyo adduunyadii waxay la noqonay lamxulbasar wax yar marka labithnaa yowman aw bada yowmin marka waa maxay labadaas midkood unbaan adduunyada ku nagaanay aw liaxad اlashyaaءi bay faa'iideynaysaa fakafaarka qowlihi tacaala fakafaaratuhu iطcaamu casharati masaakiina min awsati ma tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum أو taxriiru raqaba fakafaaratuhu ninkii kafaarada laga rabo markuu dhaarto ou dhaartii ku dhaartayna uu fulin waayo waxaa laga rabaa iطcaamu casharati masaakiina toban miskiin in la quudiyo oo min awsati maa tudcimuuna ahliikum dadkiina waxaad quudinaysiin dhexdhexaadkooda ah ninka kafaarada bixinayo wuxuu asiga raashiin u ah inuu waxaas toban miskiin ku quudiyo adigoo maalinkii bariis iyo baaste cuni haynayso inaad macnaha ee cambuula dad aad ku quudisid ma banaano wixii adiga dadkaada aad ku quudinaysa aad kafaarada ku bixinaysa aw kiswatuhum toban miskiin in la marasheeyo la marasheeyo dhar loo gado aw taxriiru raqabatin ama in adoon muslim in la xurey fiiri ninkii haddii u dhaarto ou dhaartii uu sidii u dhaartay u fulin waayo khilaafo wuxuu iri mathalan wallahi laa yadkhulu calaya beyti fulan uu yiri marka ninkii waa u soo galay kama uusan celin dhaartiisi marka waxaa waay way ka burto marka khiyaarka waxaa laga rabaa waxaa weeyaan ama toban miskiin quudi intaa wadid maqaayid gey hal mar qada wada si amba mid mid u quudi oo maalinba mid qada ha kula cuno ama toban miskiin aradbix ama adoon xuray waad arkaysa hadda intooda isku qiimo ma ah in toban miskiin la quudiyaahu waxay aada ugu raqiisan tahay in intoodii dhar loo gado waxaa laga yaabaa hal midkood dhar inta loo gado in tobankooda lagu quudi karo sharciga islaamka waxa weya mabni cala taysiir midii kuu sahlan qabo adoon la xureeyo hadiiba la helo waxaa laga yaabaa in aalaafa doolaaraad lagu gadi lahay eh, suma dhigmaan maca daalika mid un ka qabo baa lagu leeyahay marka axad lashyaa waxa weeyaan kulligeed lagaama wada rabo mid unbaa kad ka dooranaysa markaasaa layihi faman lam yajid fa siyaamu halaathati ayaamin dadka jahligooda markuu dhaarto caalamkan badana waxaad arkaysaa waa soomayaa buu ku leeyahay war adiga soonka kafaarat alyamiin murataba fi awaliha wa mukhayara fi aakhiriha murataba fi aakhiriha wa mukhayara fi awaliha saddexdan midkood khiyaaraad odhaada laakiin soonka kuma jira khiyaarka adoo saddexdan midkood kari karo soon uma gudbi kartid faman lam yajid aa layihi markaas ninkii saddexdan mid aan awoodin fa siyaamu halaathati ayaamin laakiin adigoo toban miskiin qoodin kartid soon ma aadi kartid marka taa in la ogaado waa marka hadda fa kafaaratu idcaamu casharata masaakiin liaxad alashyaa mid unbaa lagaa rabaa walikowniha liaxadi shayeyni ay u ahaatay aw alashyaa yaa imtanaca waxaa reebtoomay an yuqaala in la yidhaahdo sawaaun calaya waxaa aniga dushayda ku siman aqumta inaad istaagto aw qacadta waxa waaye maadaama iyada ay hal mid laga rabo qofkii wax eg ma geli karto sawaaun calaya aqumta am qacadta la dhihi karaa laakiin ow lama gelin karo liannahu hadirtaan ashyaa wada siman ayada ma gelayso laakiin ashyaa midkooda matluub ay tahay unbay gelaysaa marka lianna sawaa laa budda fiiha min shay-ayni liannaka laa taquulu dhiimayd sawaaun calaya hada shay mid midkaana aniga ya igu siman midkaana igula eg ma dhehaysid cibaaradan hadirta sawaaءn calay aqumta am qacadta aw qacadta waxaad moodaa aw qacadtadaas in la gooyo inay ku fiican tahay imtanaca an yuqaala sawaaءun calaya aqumta in la yidhaahdo cibaaro ahaan in saasaan banaanayn sawaaءun calaya aqumta waxaa eg inaad istaagtid aniga waxaa agtayda ka siman inaad istaagtid iyo aa maqan awqacata in lagu daro waa laga fiican yahay sida ila muuqato walahaa arbacatu macaanin bay leedahay awdi macnayaani bacda طalab ay leedahay wahumaa takhyiru walibaaxa wa macnayaanina bacda alkhabar bay leedahay wahumaa shak watashkiik sharax uma baahna musanifka asaga kulligoodbu sidii buu ku imaanaya fa mithaaluhaa litakyiiri ay faa'iidaysa waxaa kamid e tasawaj hindan guursa aw aw ukhtahaa guursa midkood marka tasawaj hindana ukhtaha takhyiir waa labada mid ka dooro laakiin labadooda lama jamcin karo oo gabar iyo walaasheed hal nikaax laguma jamci karo an tajmacuu bayna alukhtayna kuu diidayso aw lilibaaxati banayn qawlika jaalis اlxasana aw ibni siriin alxasan albasri aw ibni siriin maxamed ibn siriin laba taabici waa haddaad tilmiid ku tiraahda jaalisi xasana aw ibni siriin waa ibaaxa ibaaxada waxaa lagu yaqaanaa annahu yajuusu ljamcu baynahumaa oo galabtana inaad xasan la fariisatid aroortina aad ibni siriin la fariisataad heli karta walfarqu baynahumaa ana takhyiira yabaa wuxuu diidayaa jawaasa aljamci bayna maa qablaha wamaa bacdaha khud hada dirham aw diinaar haddaan ku iraado makuu banaano inay tira labadii aan qaadan hor ani midaan kuu ogolay mid qaado w walibaaxatu laa taabaahu ma diideyso ala taraa miyaadan arkayn annahu laa yajuusu lahu qofkii inuusan u banaaneen an yajmaca inuu jamciyo bayna tasawuji hindin wa ukhtihaa hindi iyo walaasheed inuu kulmin karin hal nikaax miyaadan ogeyn walahu wuxuu an yujaalisa alxasana wabna siriin jamiica ibaaxadii waa taas wa mithaaluha lishaki qowluhu qowlukaa tiri jaaa zaydunaa yimid aw camrun in lam taclam idaa lam taclam haddaadan ogeyn aljaa'iya minhumaa labadoodii midkii yimid ma ogid laakiin qof inuu yimaadaad ogtahay labadoodii markaa ninaa ku waraysto war nimankii yaa yimid markaasaad leedahay midkood unbaa yimiday adigaaba shakiga qabtid shaki taas wa mithaaluhaa litashkiikine qowluka weeyaanoo jaaa zaydun oo camrunaa yimid aa tiri idaa kunta haddii aad tahay caaliman biljaa'i minhumaa labada midkii yimid waad og tahay laakiin ninkaanaad rabtaa inaad shaki gelisi walaakinaka abhamta waad ka qariso al almukhaatabi midkood inaad si taxdiid ugu sheegtid ma rabti labada ninkooda unbaa yimid adigana waad og tahay tashkiigaa wa amhilatu dalika min altanziili qowluhu tacaala qur-aanki mithaal intaan kuu sheega haddii qur-aanka lagu miithaaliyane markii hore in lagu miithaaliyay ahayd qowluhu tacaala fakafaaratu icaamu casharati masaakiina alaaya iyadoo liaxadi alashyaa u ay fa inahu laa yajuusu lahu uma banaano aljamcu bayna aljamiici dhammaantood inuu jamciyo calaa ictiqaadi ana aljamiica huwa alkafaaratu inuu yahay oo ninkii dhaartiisi khilaafay inuu toban quudiyo tobankii arad bixiyo adoonna u xoreeyo inuu jamciyo ma banaana asoo ictiqaadanaya kulligeed kafaar laga rabo inay tahay laakiin kafaaradii mid inuu u niyeysto ou toban miskiin quudiya inta kale tabaruc waa u samayn karaa laakiin calaa ictiqaadi annaha kafaara maya ayib wa qowluhu tacaala yaa kamide laysa calaykum junaaxun an taakuluu min buyuutikum aw buyuuti aabaa'ikum waa ibaaxadii oo waxaa weeyaan inad gurigaadana ka cuntid guriga aabaha aad ka cuntid labada waa jamcin kartaa wa qowluhu waa kamid hadana tacaala labithnaa yowman aw bacda yowmin shakigii waa ma oga ayaga xaqiiq ahaanay ogeen waxa adduunyada ku nagaadeen wa qowluhu tacaala baa kamid tashkiikii wa inaa aw iyaakum lacalaa hudan aw fii dalaalin mubiin nabi maxamed wuu og yahay inuu asiga calaa hudan ou ku sugan yahay laakiin nimanka aada mukhaaabaynaysaad shaki gelinaysaa waxaad leedahay war dad yaw midkeen unbaa dhunsan adigoo og inaad toosan tahay yaad ayagaa waxaad rabtaa istidraaj inaad ku samaysid labadeenna mid unbaa dhunsan marka aan wada raadino bal nin kasta wuxuu sheegaha laga dhageysto marka istidraaj waa marka shakigaad ku dhalinaysaa adigoona shaki kugu jirin ayb waamli alab tacyiini bacda hamzati daakhilati calى axadi اlmustawayeyni wa am a ka mid xuruufulcadfi midkii lixaad inay tahaan umalayna lialabi tacyiini shay cayntiisa la dalba bay u sugnaatay bacda hamzatin hamsi gadaasheeda daakhilatin galaysa calaa axad ilmustawayeyni laba siman midkood hamso gasha gadaasheed yaa am la isticmaalaa taquulu waxaad leedahay sharxi waay azaydun miyaa cindaka ama camrun fiiriya labadaas nin inay yimaadeen in ninkan midkood ou la joogo waa ku siman yihiin marka amti waxaa lagu raadiyaa labada midkood inuu kula joogo waan ogyahay waan ogahay laakiin midka cayntiisa kula joog heewa ma ba mas mase marka turiid taxdiid man huwa aladii cindaka marka lidalabi tacyiini azaydu cindaka min zaydaa kula jira am camrun midkood inuu kula jira waan ogahay midkeedu kee uu ka yahay tacyiinki kaas bacda hamzati daakhilati cala axadi mustawayeyni fiiri zayd iyo camar inuu labadooda mid la joogo waa ogtahay marka mid bay gashay hamsadii azaydun hamsadaas waxay gashay zaydkii marka amti waxay muqaabil u tahay maadaama labadii adiga aad ogeyd midkood inuu la joogo ay hamse midkood gashay midka kalena amtiyaa la gelinaya goormaa la isticmaala idaa kunta haddii aad tahay qaadican mid goynaayo bianna axadahumaa midkooda cindahu midkood inuu la joogo waad ogtahay walaakinaka shakagta fii caynihi midka joogaadan garanayn walihaada yakuunu اljawaabu waxau noqonayaa bitacyiin in la yidhaahdo azaydun cindaka am camrun markii lagu yihahdo inaad tiraa zayd ama camar aad tiraahd laa binacam inaadan ku jawaabin walaa bilaa aadan ku jawaabin oo nin haddii lagu yidhaahdo azaydun cindaka am camrun ma dhihi kartid laa or laa maxay tahay war labadaa nin keebaa kula joogaan ku ira midka ma ii sheegtid laa maxay tahay labadooda ilama joogaan oo aniga waa ogaya in mid kula jooga nacamna ma anfacayso laa haddaa nacam haddaa tiraa labadoodii ayla jooga khalad waa labadiba wa tusamaa amti waxaa lagu magacaaba haadihi midaani mucaadila maxaa lagu ma liannahaa caadalat ilhamzata fi listifhaami biha hamzada oo azaydka ku jirto iyo iyada u beegan tahay ay u dhigan taha alaa taraa miyaadan arkayn anaka adkhalta inaad gelisay alhamzata calaa axadi اlismayni labadii isi midkood aladayni labadoo istawa alxukmu fii danika istawa alxukmu u ekaaday fii danika binisbati ilayhima labadan inuu zayd iyo camar inay la joogaan ninkan agtooda waa kuu siman yihiin marka maadaama midkood aada hamsadii u doortay midii kale an baa loo geliy aydana mucaadila say macnaha ay arintaas ay u dheela tirto wa adkhalta ambiyaad gelisay cala alaakhari wa wasadta baynahumaa dhexdoodaanad waxaad gelisay maa laa tashuku fiihi waxaadan ku shakinaynin wa huwa qowluka cindaka aad ku qowshay in midkood ou la joogo kuma shakinaysa laakiin midkou ka yahay aad ku shakinaysa wa tusamaa aydan waxaa lagu magacaaba mutasila lianna maa qablahaa wamaa bacdahaa laa yustagnaa biaxadihimaa can alaakhari am mutasilana waa la yidhaahda oo waa maxay waxa weeyaan maa bacdaha kama deeqtaho maa qablaha oo ma dhihi karaysid azaydun cindaka am keligeed lama dhihi karo oo camruntaas waa lagama maarmaan ayib wlilraddi can اlkhaطأi fi اlxukmi laa bacda iijaabin walaakin wbal bacda nafyin walisarfi اlxukmi ilaa maa bacdaha bal bacda iijaabin xuruuftii marka xuruufulcadfi ka dambaysa intuu noo sheegaya waliraddi celintii can اlkhaطأi layska celiyo fi lxukmi lagu gafo laa a loo isticmaalaa bacda iijaabin xaal ay tahay laa min xuruuf اlcaطfi laakiin goormaa la isticmaala kalaam iijaab oo muhbat oo ka horeeyo nafyi aan ka horeynin yaa loo isticmaalaa marka xugum lagu gafayna waa lagu saxaa iyada marka waliraddi celin can ilkhaطa'i layska celiy fi lxukmi lagu gafo laa a loo isticmaala oo bacda iijaabin waxaad leedahay jaa camrunaa yimiday laa caliyun ma imaanin ninaa u malay cali inuu yimiday marka waad u saxaysaa war cali ma imaanina camaraa yimid aad leedahay marka jaaa camrun haddaa tiraa kalaamkaas waa ihbaat ma la dhahaya maa jaaa camrun laa zaydun maa la dhahaya iyadoo nafyi ka horeey walaakin iyo wabalna bacda nafyin nafyi gadaasheed waxaad leedaha maa jaaa camrun laakin caliyun fiiri marka laakinti waxaa nafyiyaa ka horeey maa bacdigeedana muhbat wa maa jaaa camrun bal caliyun aad leedahay adana balna waa lamid marka waliraddi can alkhata'i fi lxukmi laa baa u sugnaatay bacda iijaabin walaakin iyo wabalna waxay wax cadfaan bacda nafyi nafyi inuu ka horeeyo marka maa qablahumaa manfi wamaa bacdahumaa muhbat walisarfi اlxukmi xukumka in la rogo ilaa maa bacdaha loo rogana bala loo isticmaalo oo bacda iijaabin ah marka bal laba laba si a loo isticmaala bacda nafyin in loo isticmaalo oo laakiin ay lamid noqoto in bacda iijaabin la isticmaalo oo xukumkii horo laga bedelo oo gadaal loo bedelo amhilada musanifka kuu cadayn doono shaarix wuxuu iri xaasilu hada lmowdici waxaa weeyaan ana bayna laa iyo wa laakin iyo wa bal ishtiraakan wa iftiraaqan saddexdan xaraf waxna way ku wadaagsadaan waxna way ku kala tagaan fa amaa ishtiraakuhaa saddexdan waxaa weyaan waxay wadaagsadaan fa min wajhayni axaduhumaa anahaa saddexdan xaraf caaifatun weeyaan min xuruuf اlcadfi bay kamid yihin wthaani annaha tufiidu waxay faa'iideyneysaa radda saamici ninka wax maqla in la soo celiyo can ilkhaطa'i fi lxukmi xukumka inuu ku gafa laga soo celiyo ila sawaabi loo celiyo intaas waa ka siman yihiin laakin iyo bal iyo laa caatifaadna waa yihiin xukum lagu gafayna waa lagu saxaa wa ama iftiraaquhaa waxay ku kala tagaana fa min wajhayni ayضا axaduhumaa ana laa lafdigaas laa eh takunu liqasri اlqalbi qalbi macnaha rogidta oo lagu akeeya keli ay leedahay iyo wa qasri اlifraadi iyo ifraadkii oo lagu gaabiyo qasru اlqalbi waxa weeyaan ninaa wuxuu ictiqaadiyay cali inuu yimiday markaasaa waxaad leedahay caliya yimid uu ictiqaasan yahay markaasaad leedahay jaaa zaydun laa caliyun qalbi waa wuxuu ictiqaasanayaad rogtay caligii inuu yimiday u ictiqaasanay iyaad intaad rogtaad waxaad u bedeshay khaalid qasrulqalbi baa la yidhaahda qasrulifraadkana waxaa weyaa nin ictiqaasanay laba nin inay yimaadeen oo khaalid iyo camar inay yimaadeen safrika ka yimid inay ictiqaadsan yahay markaasaa tiri jaaa khaalidun laa cali labadoodii aad mid uga gaabisa qasri ifraadka kaasu a marka qasri ifraad iyo qasri qalbi wuxuu ictiqaadsana caqsigeeda aad u sheegtay qasri qalbiga la yihahda ama laba shay uu ictiqaadsanay mid kamid ah tiria saxa midkaana khalad waay ayib wa bal i walaakine inamaa yakuunaani waxay noqdaan liqasri اqalbi wixii oo la rogo oo lagu gaabsado faqad taquulu waxaad leedahay jaaanii zaydun baa iyimiday laa camrun iima imaanin raddan calaa man ictaqada alcagsa ninkii cagsigooda ictiqaaday nin baa wuxuu u maleeyey inuu camar yimid zaydna u imaanin marka waad uqalbinaysaa jaaa zaydun laa camrun wuxuu ictiqaadsana cagsigeedaad uqalbisay wathaani ana laa inamaa yucطafu biha bacda alihbaati hadda qasrilifraadki iyo qasri qalbigii hal mithaal kugu keenay haddii ninkii uu ictiqaadsana inuu camar yimiday zayd ousan imaano tirahda jaanii zaydun laa camrun qasri qalbi baa tiri qasrilifraadkana waxaa weyaan labadii inuu yimaade inuu ictiqaadsan yahay markaasaa tiri jaanii zaydun laa camrun ayib laakiin fiiri markan wbal walaakin inamaa yakuunu liqasri qalbi waa iska waadix jaaanii zaydun eh, maa jaaa zaydun bal camrun hadaa tirahd ninkii ictiqaadsanay zayd inuu yimiday yaad leedahay maa jaaanii zaydun bal camrun qasar qalbigii waa wuxuu asiga aaminsanay cagsigeeda oo laga oo lagu dabarogaa la yihahda taas waa iska waadix qasriga wathaani midka labaad ana laa inamaa yucطafu biha waa lagu cadfaa bacda alihbaati wa bal yucطafu biha waxaa lagu cadfaa bacda الnafyi walaakin inamaa yucطafu biha bacda الnafyi waxbaa isdhexyaaca wthaani midka isku khilaafsan yihin ana laa inamaa yucطafu biha bacda اlihbaati laa waxaa ka horey inuu muhbat yahay jaaanii zaydu laa camru jaaanii ihbaat waay wa balna yucطafu biha bacda الnafyi nafyi waa lagu cadfaa iyo ihbaatna way leedahay idane laakiin waxay ahayd inuu yidhaahdo wbal yucطaf wbal walaakin yucطafaani bihimaa bacda nafyin isku qabtay saasay ahayd fiiri hadda cibaarada wbal yucطafu biha bacda nafyi walaakin inamaa yucطafu biha bacda nafyi cibaarada way kala duwan tahay macna daqiiq ahay leedahay fiiri wbal yucطafu biha bacda nafyi baa lagu cadfaa uu yiri ma diideysa bacda اihbaat walaakin inamaa yucطafu biha bacda nafyi keligeed ayada laakin bacda nafyi un bay leedahay inamaadi xasri waay inamaa yucطafu biha laakinta waxaa wax lagu cadfaa oo keliya bacda nafyi laakin ti tii hore balna way ka duwan tahay yucطafu biha bacda nafyi wa bacda اihbaat sida imaa doonto ayib wykunu macnaaha kama dakarna wa yucطafu bibal bacda اlihbaati marka tafriiq waay waxay ahayd inuu yidhaahdo wbal yucطafu biha bacda الnafyi wa bacda اlihbaati inuu saas bal isu raacsiiyo walaakin inamaa yucطafu bacda nafyi inuu yidhaahdo wa macnahaa xiina idin markii bacda اlihbaat bal lagu cadfo ihbaat اlxukmi xugumka oo loo sugo limaa bacdaha waxa ayada ka dambeeyo wa sarfuhu xukumkoo laga iilo camaa qablaha wa tasyiiruu ka ahayntiisii asigoo laga ahaynsiiyo kalmaskuuti canhu min qibali annahu laa yuxkamu calayhi bishay laguma xukminaayo wadalika ka qowlika waxaa tidhi jaaanii zaydun baa ii yimiday bal camrunaa ii yimid zaydkii waa ii yimid aad tiraad ba hadirtaan ka aamustay adoo yidhahba lamid tahay bal jaaanii camrun marka hadda fiiri laakiin markii la keeno haddii aad tiraahdi saafara alqowmu ama saafara caliyun laakiin camrun maya saas ma ah waxaa bacda anafyi ma maa saafara caliyun laakiin khaalidun aada leedahay laakinti waay bacda nafyi le idi gaar ku taarto laakiin maa saafara caliyun laakin khaalidaa safray marka fiiri xukumkii waxaa le maa bacda laakin taas laakintii waa laana horyaan u soo sheegnay oo mithaalkeeda jaaanii zaydun laa camrun ayada bacda ithbaat waay bal baa marka laba loo isticmaalaa in sida laakin loo isticmaalo oo tiraahdid maa saafara caliyun laakin khaalidaa safray laakinti marka balki may e maa saafara maa saafara caliyun bal khaalidun aa tiri sidii laakinaad u isticmaasha waa markii bacd nafyi tahay markii bacd ithbaat tahayna waa tanaa jaaanii zaydun bal camrun jaaanii zaydunaa i yimiday hadalaad zayd u sugta markaasaad hadalkii aatiriyaad ka daba gaartay oo waa mahay xugumkii zayd loo sugay iyaad ka anfinaysaa oo waxaad u sugaysaa maa bacda bal bal camrunaa iyimi zayd ima imaanin waay oo waxa weeyaan waxaad ka dhigtay zayd asoo laga aamusay yani laa yacni anahu lam yaatika walaa ataaka mab waad ka aamustay bal camrun oo kale tasadaqtu bidirhamin bal dinaarin aad tiri ma diidaysa dirhamka inaad sadaqaysatid laakiin adagaa waxaa doontay in wax ka fiican inaad sadaqaysatid inaad sheegtid waqad tadamana sukuuti aamusitaankayga wuxuu macnaha kulansaday an imaa aan ka aamusay annahaa gayru caatifatin inay tahay ima wa huwa alxaqu weeyaan wa bihi qaala alfarisiyu waxaa weeyaan musanifka fiiri mar waxaa weeyaan xaqi markuu sheegay yo hadana wuxuu rabaa inuu yiraahdo aniga arintaas keli lama ihiye inaysan imaadi min xuruufi lcadfi kamid ahayn axadu aimati naxwi baa sheego farisi ninka la yiraahdo oo hadaa la yiraahdo tasawaj hindan wa imaa ukhtaha marka imaadaasa qole waxay yihaahdeen min xuruufi fa faimaa manan bacdu wa ima fidaan wa imaadaasay qolo waxay yidhaahdeen wax min xuruufi alcadfi weeyaan laakiin hadda farisi ma ahane mucdamu naxwiyiina imaa inay xuruufulcadfi ka mid aheen ay aaminsan yihiin sababtana waxaa weeyaana layidhi lama arkin iyadoo uusan waaw la soconno wax cadfayso waawna min xuruufi alcadfi inuu kamid yahay ma ahe bal waxa weeyaan eh, umu xuruufi alcadfi waay maadaama imaa ay weligeed waaw ay wadato inay la yidhaahdo waaw dee waa mulqaad imaa a wax cadafto ashbah waxay lamid tahay waxa weyaan mala yacni marka fa imaa manan bacdu wa imaa fidaan haddii la yidhaahdo alwaaw xarfu cadf ima xarfu tafsiil fidaan macطuufu calaa manan walmacطuuf cala mansuub mansuub saasaa sax waaw diyaaba la socota lama arkin ayadoo laleeyahay tasawaj hindan imaa ukhtaha iyadoo keligeed laleeyahay ma arki ama tasawaj imaa hindan wa imaa ukhtaha dheh marka imaada dambe waawaaba la socdabo marka maxaa loo leeyahay maxaan ku iraahdaa min xuruufi alcaطfi yay ka mid tahay waawdiyaaba la joogta wa qaala aljurjaaniyu wuxuu ri cadduhaa tiritaankeeda fii xuruufi alcaطfi laga tiriyo ama min xuruufi اlcadfi sahwun weeyaan buuri maba ahabo wax oo mas'ale isku khilaafsan yahay in laga dhiga maba ahabo qof sahwiyey unbaa tiriyey cilmiga waxaa la yihahda markii hore nuqda buu ahaa laakiin eh, markii dad jaahiliin ay dhex galeen yaa waxyaale cilmiga aan kamid ahayn ay ku dareen dadkii culammada waxay u baahdeen in waxaas dadka juhaasha a ah ay ku dareen in la cadeeyo inuusan waxaan kamid ahayn yaa waqti dheer qaaday waxyaalaha cilmiga waasici bay kamid yihiin wallahu aclam sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa alihi wa saxbihi ajmaciin